bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والصلاaة والسلام عlى أشرف الأنbiyاءi والmرسلين نبيina mحamd وعlى آlه وصaحبه وسلم تسليما كثيirا اللهma cلمna ma ينfعna وانfعna bma cلمtna اللهma إna نسألka الفقه في الدين رb اشhرح lii صدري وysر lii أmrي وxلل cقدة min لساني yfqه qwlي waxaan kusoo jiray kitaab الmusaaqة wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala faslun fasalkan mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa ruknigii saddexaad ee arkaantii musaaqaadka waa ahimaar midhihii weeye wuxuu yidhi yushradu waxaa la shardiyaa takhsiisu hamari midhihii in lagu gaar yeelo bihimaa maalig iyo washtiraakuhumaa inay isla wadaagaan baa la shardiyaa fiihi midhihii waalcilmu in la ogaadaa la shardiyaa binnasiibayni labada qaybood ay kala leeyihiin maaligii iyo caamilkii biljus-iyati qaybnimo lagu ogaado waa nisbadii eh kalqiraadi sida qiraadkii oo kale wuxuu ku yidhi waxaa la shardiyaa oo shardi ku ah caqdiga qiraadka in midhaha lagu khasiso lagu gaar yeelo maaliga iyo caamilka sida qiraadka bay nagu soo dhaaftay aan nidhi ribixii waxaa shardiga ah in lagu khasiso maaligii iyo caamilulqiraadkii ayaa musaaqaadkiina loo shardiyaa in midhihii ay isla yeeshaan maaligii iyo caamilku ay ka dhexeeyaan waayahay marka ma banaano in midhihii bar ka mida loo shardiyo qof saddexaad oo labadooda ahayn waxaa kaloo shardi ah inay labadooduba isla wadaagaan midhihii maaligii iyo caamilkii inay midhihii isla wadaagaan baa shardi ah marka midkood midhihii oo dhan looma shardin karo waxaa kaloo shardi ah in mid kasta qaybta uu ku leeyahay midhaha la xadido oy qeexan tahay laguna xadido jus bimacnaa nisbo lagu xadido nis ama rubuc ama ulu ama boqolkiiba intaa lagu xadido ayaa shardi ah sidii qiraadka bay nagu soo dhaaftay waxaasoo idin wuxuu kala siman yahay caqdiga musaaqaadka qiraadka ina soo dhaafay yushradu waxaa la shardiyaa thamari midhihii lagu gaar yeelo bihimaa labadooda waa maaligii iyo caamilkii eh wa ishtiraakuhumaa inay isla wadaagaan baa la shardiyaa fiihi midhihii walcilmu in la ogaadaa la shardiyaa binasiibayni labadii qaybood ee maaligi caamilka ku kala lahaayeen midhaha kalqiraadi sida qiraadka oo kale waladharu muctamadu waxaa weeye sixatu lmusaaqaati waraabtankii inuu asaxayo bacda duhuuri thamari midhihii markay soo muuqdeen kadib laakiin qabla buduwi salaax intayna midhihii bislaanin ama bisoolkeedii soo bixin ka hor waayahay wuxuu ku yidhi sida muctamadka ah way asaxaysaa in midhihii lagu waraabtamo oo musaaqaad lagu heshiiyo markay midhihii ay soo baxeen kadib geedkii midhihiisii ayaa soo baxay geedtimireedkii ama geedkii cinabka ahaa waayahay marka waa lagu heshiin karaa caqdigii musaaqaadka maxaa yeelay xaaladaas ayuuba ka fog yahay dagitaankii maxaa yeele waxaa lagu kalsoon yahay midhihii maadaama ay soo baxeen laakiin waxaa shardi ah inay arrintaasi dhacdo intayna midhihii bislaanin ka hor midhihii weli waa caydhiin oo mayna bislaanin waa lagu heshiin karaa laakiin mar hadday midhihii bislaadeen dee maxaaba shaqoo soo hadhay midhihii in la gooyo maa soo hadhay soomaa waaya marka taas laguma heshiin karo markay midhuhu bislaadaan kadib laakiin qabla buduwi salaax midhihi intayna bislaanin ka hor ama bisoolkaydan soo muuqanin ka hor waxa weeyaan waa lagu heshiin karaa caqdigii musaaqaadka inuu qofkan caamilka geedkii waraabiyo midhahana uu barh ku yeesho muctamad waxaa weeye sixatu lmusaaqaati waraabtanki inuu asaxayo bacda duhuuri thamari midhihii markay soo muuqdeen kadib laakiin hase yeeshee qabla buduwi salaaxi bisaylkii intayna soo muuqanin intuuda soo muuqanin ka hor walow saaqaahu hadduu kula waraabtamo calaa wadiyin geed yar oo talaal ah liyakrisahu si uu u tallaalo oo wayakuuna ashajaru geedkii uu ahaado lahumaa ayaga u sugnaado lam yejuskaasi ma bannaano wuxuu ku yidhi haddii uu kula heshiiyo geed yar wadiy waxaa lahaa geedtimireedka yarka ah ee la tallaalayo wadiy ama waa laan yaroo geedkii laga soo jaray ama waa geedaha yaryarka ahaa ee waxaa weeye inta la tallaalay dabeetana macaalciiddii lala soo qaaday si meel kale loogu tallaalo kaasa waa la wadiy waa kuwaan ku jira maaragtay baalaha yararkaee bacda ah ugu jirto kaasaa wadiy la yidhahdaa geedkaa yarkaa kula heshiiyo uu dhaho geedka yarka ah qaadoo inoo tallaal dabeetana wixii midhahe ka soo baxa geedkan waxa weya wada yeelanaynaa arrinkaasi ma bannaanuu ku yidhi maxaa yeelay musaaqaadku wuxuu ku dhacaa geed tallaalan oo jira geedkana maba tallaalaba waa geed la tallaalayo midda kale musaaqaadku waa rukso ruksaduna mawridkeeda meeshay ku soo aroortay ma tallowdo midda kale tallaalku ka mid ma aha acmaashii ninka musaaqiga ninkan caamilulmusaaqaad ninka ka shaqaynaya beerta acmaashiisi ka mid maaha inuu beertii uu tallaalo ee acmaashiisu waxay ahayd geed tallaalan inuu waraabiyo sida musaaqaadka lafdiga musaaqaadkaba laga fahmayo waraabtanku waxa wey inuu geedka waraabiyo oo oo uu dar yeelay laakiin geed inuu tala geedi inuu tallaalo taa acmaashiis ka mid maaha marka waxay la mid tahay sida ganacsigii oo lagu daro wax aan ganacsigii ka ahayn camalkii qiraadka waxaan camalkii tijaarada aan ka ahayn in lagu daro camalkii qiraadka oo qofkii caamilkaa lagu khasbo ayuun bay la mid tahay tan waynana soo dhaarta taas inayna bannaanayn walow saaqaahu hadduu kula waraabtamo calaa wadiyin geed yar liyakrisahu si u tallaalo wayakuuna shajaru geedki uu labadoodu u sugnaado lam yajiiz walow kaana haddii uu yahay wedigii macnaha geedkii yaraa damiirka waxaad u celinaysaa wedigii geedkii yaraa walow kaana alwadiyu geedkii yaraa hadduu yahay maqruusan mid tallaalan oo washarada lahu u shardiyo juz qayb oo min ahamari midhihii ka mid ah cala alcamali shaqadii oo shardiyo fandur eeg in qadara haddii uu qadaray lahu qofkii shaqaalaha uu u qadaray uu u jaangooyey muddatan muddo muddadaasoo yuhmiru fiihaa geedkii uu midho dhalinayo muddada dhexdeeda haaliban sida badan saxa arrinkaasi wuu asaxayaa wailaa haddii kale uusan u qadarin muddo geedkii uu midho dhalinayo inta badan falaa ma asaxayo wa qiila waxaa la in tacaarada alixtimaalaani labadii ixtimaal labadii waxa weeye xaaladood suuragalnimadooda hadday iska hor imaadaan inuu geedkii midho dhalin karo inuusan midho dhalin karin muddada dhexdeeda saxa wuu asaxaya wuxuu ku yidhi geedkii aan hadda soo tilmaanay yaraa hadduuba tallaalan yahay oo meeshii ku beeran yahay laakiin uu kula heshiiyey ninkii caamilulmusaaqaadka ahaa inuu geedkaa yarka ah dhaqaaleeyo waraabiyo isla markaana midhihii bar uu ku yeesho waxaan eegaynaa in uu muddo u qadaro isla markaasna muddadaas uu geedku haaliban uu midho dhalanaya sida maalan kale inuu dhaho shan sano ayaan kugula heshiiyey caqdigan musaaqaadka inaad geedkaa waraabiso dabeetana geedkaasi markuu midho dhaliyo midhaha barh baad ku leedahay isla markaana geedkan uu muddadaa inta badan uu ku midho dhalinayo muddadaa lagu heshiiye taasi waa asaxaysa haddiise uusan muddaba magacaabin ama muddo uu laakiin muddadaasi ay tahay muddo uusan geedkii midho dhalinaynin haaliban marka ayadaa ma asaxayso maxaa yeelay caqdigii musaaqaadku marka wuxuu ka maran yahay ciwadkii ama bedelkii uu qaadanaya ninkan caamilka ah marka waxay la mid tahay sida kula heshiiye oo geed aan midhaba dhalinaynin qiil baa wuxuu leeyahay haddii labadii ixtimaal ay iska hor imaadaan labada ixtimaal oo sheegay waxa weeye in geedkii uu midho dhalin karo iyo inuunu dhalin karin muddada ayada ah maala wuxuu u qabtay laba sano labada sano waa suuragal inuu geedkii midho dhaliyo inuusan midho dhalinin labadaba waa suuragal marka hadday sidaa tahay waxa weeye wuu asaxayaa buu leeyahay hadduuba ixtimaal uu jiro inuu midho dhalin kara iyo inuusan midho dhalin karin wuu asaxayaa buu leyahy lakin sida muctamadka ah qowlkaa hore wuxuu leeyahay waxa weeye waa in la og yahay sida caadada ah ama haalibka ah in geedkaasi uu muddadaa ku midho dhalin muddada lagu heshiiye walow kaana hadduu yahay geedkii maqruusan mid tallaalan oo washtarada lahu uu u shardiyey juz-an qaybo min ahamari midhihii ka mid a cala alcamali shaqadii oo ugu shardiyey fain qadara lahu hadduu u qadaray ninkii caamilkaa muddatan muddo muddadaasoo yumiru uu midho dhalinayo fiihaa muddo muddadaasoo yumiru uu midho dhalinaya geedkii fiihaa muddada dhexdeeda haaliban sida badan saxa uu asaxayaa caqdigii wailaa haddii kale falaa ma asaxayo waqiila waxaa la yidhi in tacaarada hadday iska hor imaadaan alixtimaalaan labadii ixtimaal saxa waa saxya labada ixtimaal waxa wey geedkii inuu dhalin karo inuusan muddadaa midho dhalin karin walahu waxaa u bannaan qofkii musaaqaatu shariikihi qofkii geedka la lahaa shariikihi fi shajari qofkii geedka la wadaagayey inuu la musaaqoodo caqdii musaaqaadka kula heshiiyo waraabtanka waase goorma idaa sharada lahu hadduu u shardiyo ziyaadatan calaa xisatihi qaybtiisii wax ka zaa'id ah ziyaado uu ku geedkan haddii u shardiyo weeyaan masaladan waxa weeye macnaheedu laba qof ayaa geed wada lahaa dabeetana geedkii wuxuu u baahan yahay waraab labadii mid ahaan ayaa kii kale kula heshiiyey inuu geedkan uu ka shaqeeyo oo uu waraabiyo isla markaana qaybtii uu ku lahaa wax ka badan uu ninkani ugu daro oo waxa weeye ziyaadada ugu daro inay noqoto muqaabila camalihi fi lmusaaqaat shaqadii uu ka shaqaynayey waraabinta maalan konton iyo konton bay geedku kala hayen boqol kiiba konton iyo boqol kiiba konton nisi nis bay u kala lahaayeen dabeetana wuxuu yihi waxaan kugu darayaa sudus lix meelood meel baan kugu darayaa oo marka waxaad yeelanaysaa uluain boqol kiiba lixdan iyo lix dhibic lix ayaad yeelanaysaa taa macnaheedu waxaa wey inuu sudus ugu daray lix meelood meel inuu sadkiisii ama qaybtiisi ku lahaa ugu daray qaybtaas ugu daran waxa wey shaqada u ka shaqaynaya taasi way bannaanta taasi way bannaan tahay waayahay haddii laakiin uusan waxba ugu darin oo uu dhaho geedkii ka shaqee isla markaana wax ziyaadaha malihid qaybtaadii unbaad qaadan doontaa ana qaybteedi unbaan qaadan doona taasi ma ansaxayso maxaa yele waxaa ka laazimaysa in waxa weeye shaqadii musaaqaadku bilaa cibad bilaa bedel ay noqoto walow waxaa u bannaan musaaqaatu shariikii kii la wadaagaya inuu kula waraabtamo fi shajari geedka idaa sharada lahu hadduu u shardiya ziyaadatan calaa xisatihi qeybtiisii wax kas dheeraad ah wayushtarad waxaa la shardiyaa allaa yashrad inuusan u shardinin ninkii maaligaha ah, caqdigii musaaqaadka inuusan ku shardinin cala alcaamili ninkii shaqaalaha ahaa maa shay laysa min jinsi acmaaliha waxaan acmaashii waxa weeye musaaqaadka aan ka mid ahayn oon soo gelaynin waxaa sidoo kale la shardiyaa ninkii maaligi ahaa inuusan caamilkii ku shardinin wax aan soo gelaynin shaqadii musaaqaadka acmaashii musaaqaadka waxaan caada ahaan ka mid ahayn curfiga dadka aan soo gelaynin inuusan ku shardinin baa la rabaa sida maalan oo kale ceelkii inuu qobo kale qobaalka ceelka dee waa acmaashii qofkii maaliga laga rabay inuu beerta ceel u qobo ninkaas waxa weeye shaqaalaha beerta lagama rabo inuu ceel qodo waayo hadduu ku shardiya arrinkaas waxa weye caqdigii ma asaxayo maxaa yeele taas waxay ka dhigan tahay inuu ninkan uu ku kiraystay ciwad majhuul ah caqdina uu caqdi kale dhex geliyey macnaha shaqo aan lagu lahayn ayuu dusha ka saaray wayushtaradu waxaa la shardiya laa yashrid inuu shardayn ninkii maaliga cala alcaamil ninkii shaqaala uusan ku shardayn maa shay laysa min min jinsi acmaaliha yacni musaaqaadka acmaasheedii shaqooyinkeedii waxaan nooceedii ka mid ahayn inuunu ku shardinin baa la rabaa wa an yanfarida inuu la keli noqdaa shardi ah caamilkii bilcamali shaqadii waa bilyadi gacan ku-hayntii fi lxadiiqati beertii lagu gacan hayo wa macrifatu lcamali shaqada in la garanayo ayaa shardi ah bitaqdiiri lmuddati wadalika arrinkaasna wuxuu ku dhacdhacayaa macrifada camalka bitaqdiiri lmuddati muddadii in lagu la qadaro oo la jaangooyo ka sanatin sida sanad weeye aw akara ama in ka badan walaa yajuusu ma bannaano altawqiitu muddadii musaaqaadka in lagu muddeeyo biidraaki hamari midhaha bisaylkooda kani waa ruknigii afaraad ee arkaantii musaaqaadka ka ah, waana camalkii waxaa la shardiyaa ninkan caamilka ah in uu la keli noqdo shaqadii ha macnaha shaqadii in loo madax bannaaneeyo sida nagu soo martay qiraadka qofka caamilulqiraadka waxaan nidhi waxaa shardi ah in loo madax bannaaneeyo shaqadii uu la keli noqdo oo ninkan maaliga ah uusan shaqadii la wadaagin musaaqaadkuna waa uu la midoo waxaa idna shardi ah inuu ninkii caamilkaa la keli noqdo shaqadii beerta uu ka shaqaynayey si uu si madax bannaan shaqadii uu qabto oo habsami ah haddii la shardiyo addoonkii maaliga inuu la shaqeeyo wax dhiba ma leh maxaa yeele waxa waa khaadimkiisii ama gacanyarihiisii u adeegaya weyaan qiraadkiiba sidaan ugu soo dhaaftay sidoo kale waxaa shardi ah gacankuhaynta beerta in uu la keli noqdo si uu oga shaqeeyo beertii mar alla markii uu doono haddii la shardiyo beertii inuu qofka maaliga gacanta ku hayo ama labadooda gacanta ku hayaan taasi ma ansaxayso maxaa yeele qofkii caamilka ahaa ayaa cidhiiri la gelinayaa waxaa kaloo shardi ah camalkii aan tilmaamaynay ee rukniga afraad ahaa in la garanayo camalka waxaa lagu garanayaa xagga muddada muddadaa lagu qeexaya camalku jahaala ku jirta sidiisaba beerta inta jeere la waraabinayo inta jeere waxa weye laga shaqaynayo waa wax majhuula marka siduusan qararka u badanin waa in la xadidaa muddada shaqadana ay socon karto dabcan beer kasta waa la garanaya intay ku bislaanayso ama midhaheedu ay ku bislaanayaan geetimireedka waa la garanaya intuu ku bislaanayo waxa weeye cinabkiina sidaas oo kale marka waa in eh, la xadidaa muddadii sida sanad oo kale ama wax ka badan waaya marka ma ansaxayso mulaqan in lagu heshiiyo musaaqaadkii iyadoon wax muddo ah la xadidin ama mu'abadan si joogto ah taasi ma ansaxayo maxaa waa caqdi laazim ah marka waxay shabahdaa ijaaradii oo waxaa loo bahan ya in muddo lagu qeexo ma banaano haddaba in muddadii musaaqaadka lagu muddeeyo midhuhu intay ka bislaanayaan taas khilaaf baa ku jira lakiin sida muctamadka ay asaxa waa sidaa maxaa yeeley muddadii intay midhuhu ka bislaanaya waa majhuul jahaala ku jirta midhuhu mara qaarkood waxa wey waktigii lagu talagalay way ku bislaan karaan marmarna way kasoo hormari karaan marmarna way ka dambayn karaan aaniga kasoo horjeeda qowlka labaad ee kasoo horjeeda asax wuxuu leeyahay way bannaan tahayoo maxaa yeeley inta badan waa la garanayaa qiyaasta ee midhuhu ka bislaanaya an ynfarida wayushtardu waxaa la sharday an yanfarida inuu la keli noqdo ninkii caamilkaha ah bilcamali shaqadii wa bilyadi gacanku hayntii fi lxadiiqati beertii lagu hayo gacanta wa macrifatu lcamali camalkii shaqadii in la garanayaa shardi ah bitaqdiiri lmuddati wadalika kaasina wuxuu ku xasilayaa bitaqdiiri lmuddati muddadii in la qadaro ka sanatin sida sanad webiye o agtar wax ka badan walaa yajuusu ma banaan atawqiitu in la mudeeyo muddadii musaaqaadka biidraaki hamari midhaha bisalkeeda in lagu mudeeyo filasaxi muctamid haddaan qabano wasiiqatuhaa musaaqaadka siiqadeedu waxa weeye saaqaytuka waan kugula waraabtamay calaa haada nakhl geedkan bikada intaasaan kugula waraabtamay aw mase sallamtuhu waan kuu dhiibay geedtimireedka ilayka adiga litatacaahadahu si aad u dhaqaalayso ood oga warhayso wayushtaradu waxaa la shardiyaa alqabuulu in la aqbalo duuna tafsiiri alacmaali acmaashii iyadoon waxba la faahfaahinin in la aqbalaa shardi ah wayuxmalu waa lagu xambaari doonaa almuطlaqu wixii la iطlaaqay een la xadidin ee waxa weeye camalkii ah fii kulli naaxiyatin jiho walba ama degmo walba cala alcurfi alhaalibi curfiga badan ee degmada ka jira ayaa lagu xambaaraya halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa ruknigii shanaad ee arkaantii musaaqaadka ka mid waxa weeye siiqadii wuxuu ku yihi siiqada musaaqaadku waxa weeye inuu dhaho saaqaytuka waa carabiga dee inaguna waxa weeyaan luqadeenna wixii u dhigma saaqaytuka umaan dhahayna waxaan kuula heshiiyey geedkan inaad daryeesho ood waraabiso ayuunbaa la mida saaqaytukadii waaya geedkan geedtimireedka ayaan kuula heshiiyey inaad waraabiso intaa oo midhihii ka ah, nisbada intaa leeg boqol konton boqol soddon oo midhihiisa ka ah. ama waxaad dhihi kartaa geetimireedkii ayaan kugu wareejiyey si aad uga warhayso ood u dhaqaalayso litatacahadahu tacahudku waxa wey wixii in laga warhayo oo la dhaqaalay wuxuu u baahan yahay o dhan loo dhammaystiro kaasi waa iijaabkii qabuulkiina waa shardi asna inuu qofkii caamilkaa asna uu ku dhawaaqo qabuulkii ayadna waa loo baahan yahay waayahay laakiin acmaashii in la faahfaahiyo caqdiga lagu sheego camalkuu qabanaya ninkan waxaa weeye shaqaalaha ah geedkii inuu waraabiyo inuu geedaha ka jaro inuu kadaa qabto inuu waxaa qabto inuu shaqooyinka in la faahfaahiyo shardi ma aha maxaa yale waa wax la garanayo oo curfiga lagu yaqaano haddaba markii aan la faahfaahin shaqaduu qaban lahaa camalkaa aan la tilmaamin ee mulaqa ah maxaa lagu ambaaraya waxaa lagu ambaaraya curfiga beled kasta meeshaa heshiisku ka dhacay curfiga ka jira ayuunbaa lagu xambaaraya ninka caamilka ah ee beerta ka shaqaynaya shaqaduu qabto ayaa ninka looga baahan yaho looga fadhiya inuu qabto wasiiqatuhaa siiqadeedu waxaa weeye saaqiituka waan kula waraabtamay calaa haada naqliqi geetimareedkan bikada intaas oo midhihii ka mid ah ayaan kuula waraartamay sida niski oo kale mase sallamtuhu waan kuu dhiibay geetimireedki ilayka adiga litatacaahadaw si aad u dhaqaalayso wayushardu waxaa la shardiya alqabuul in la aqbalo duuna tafsiili alacmaali acmaashii faahfaahinteeda laakiin lama shardiyo wayuxmalu waa lagu xambaari almuطlaqu camalkii la iska iطlaaqay ee la xadidin fii kulli naaxiyatin jiho walba macnaha degmo walba cala alcurfi alghaalib dhaqanka ee waxaa weeye badan ee degmadaa ka jira ayuunbaa lagu xambaarayaa wacala alcaamili qofkii shaqaalaha waxaa ku waajibaya markii la ilaaqo maa hay shaqo ayaa ku waajibaya camal baa ku waajibaya maa shaqo ayaa ku waajibaysa yuxtaaju ilayhi loo baahan yahay bisalaaxi thamani midhaha hagaagitaankooda loogu baahan yahay wastizaadati midhaha badnidooda iyo korarkooda iyo kobacooda loogu baahan yahay oo ah mimaa yatakararu wax kastoo soo noqnoqonaya kula sanati sanad walba wadalika miaal ka saqin waraabin weeye wa tanqiyati nahrin iyo waxa weeye marinkii biyaha oo la sifeeye weeye wa islaaxi alajaajini waangaabyadii in la hagaajiyo allatii ajaajintaasoo yahbutu fiiha almaau biyihii ay ku sugnaanayaan wa talqiixin bacrimin weeye geedkii la bacrimiyo geedkii dhadig ahaa wa tanxiyati xashiishin haramadii in la fogeeyo oo la jaro wa qudbaanin mudiratin iyo laamihii dhibka keenayay in la gooyo wa tacriishin iyo cariishayn cariishayntaasoo jarad bihi ay ku dareertay caadatun caado wakadaa waxaa la mid ah xifdu thamari midhihii in la ilaaliyo wa jadaaduhu in la gooyo wa tajfiifuhu in la engejiyo fi lasaxi muctamad haddaan qabanno waayahay wuxuu ku yidhi qofkii caamilka ahaa camalkiisii iyo qofkii maaliga ahaa shaqadiisii ayuu mualifku rabaa inuu kala saaro mid walba shaqaa looga baahan yahay ninka caamilka ah shaqadiisu waxaa weeye si guud haddii aan qeexno waa shaqadu shaqada beertu u baahan oo midhihii lagu islaaxinayo lagu hagaajinayo midhihii lagu kobcinayo lagu badinayo oo ah shaqo kasta oo sanad walba soo lalaabanaysa taasina tusaalayaasheedu waxaa weeye sida geedkiina waraabiyo ka wa tanqiyati nahrin waxaa weeye nahar halkan waxaa looga jeeda webigii ma aha waa halkii biyuhu soo marayeen gacankii weeye gacankii biyaha ayaa halkan looga jeedaa oo dhoobadii laga qaado la dhoobo qaado wey waislaaxi ajaajiin ajaajiinku waxa weeye waa waangaabkii waa godkaa yarka ama xurfada yarta ah ee biyaha u qabanaysa geedkii geedka ku hareeraysa sida tashtiga oo kale ah taa ee biyuhu ka sugnaanaya waa kan mualifku yidha sababa qeexayba kuwaana in la hagaajiyo had jeer la daryeelo oo la dhoobo qaaday u baahan sidoo kale in geedkii la bacrimiyo hadduu bacrimin u baahan sidoo kale xashiishkii ama haramadii in laga guro oo la harameeyo beertii xashiishkii dee dhib u keenay sidoo kale laamihii geedka dhibka u keenayay in laga gooyo cariishkii in loo sameeyey cinabkii cinabku waa geed shiricsan oo aan istaagi karin marka wuxuu baahan yahay in laamo yar loo qatoomiyo laamahaas sariir yar lagu sameeyo oo kashkaash u noqonaya dabeetana geedkii la saaro yani sariirtaas si uu u baxo lakin keliga asagoo ma istaagi karo waaya marka cariish buu u baahan yahay geedkii cinabka ahaa sidoo kale midhihii in la ilaaliyo laga ilaaliyo shimbirihii iyo juubtii iyo waxa weeye cayayaankii wax kastoo dhib u keenayay in la guro midhihii in laqallajiyo la engejiyo intaasoo dhan waa shaqadii ninkii caamilka ahaa wa cala alcaamili caamilkii waxaa laga rabaa ninkii shaqaalaha maa shaqo ayaa laga rabaa yuxtaaju ilayhi loogu baahanya lisalaaxi amari midhaha hagaagitaankoodii wa sisaadatii badnidoodii badintoodii kobcintoodii oo mimaa yatakararu ah wax soo noqnoqonaya kula sanatin sanad walba ka wadalika miaal ka saqin weeye wa tanqiyati nahrin waxa weeye gacankii sifayntiisii weeye iyo waxa weeye nadiifintiisii wa islaaxi alajaajiini waangaabiyadii hagaajintoodii allatii kuwaasu yadbutu fiiha almaau biyihii ay ku sugnaanayaan waa talqiixin bacrimintii weeye in geedkii la bacrimiyo geedkii dhadiga ahaa la bacrimiyo oo waxa weeye maxaa kaloo la dhihi jiray ordhabid wa talqiixin ordhabidii weeye wa tanxiyati xashiishin iyo xashiishkii in la gooyo oo la harameeyo waqudbaanin mudiratin iyo laamihii dhibka keenaya in la gooyo wa tacriishin iyo cariishayn loo sameeyey cinabkii tacriishkaasoo jarat bihi caadatun caadi ay ku dareertay wakada waxaa la mid ah xifdu thamari midhihii in la ilaaliyo wajadaadhu in la gooyo watajiifu in laengejiyo ilasaxi muctamada qabana saddexdan dambe ee xifdiga iyo jadaadka iyo tajiifka khilaaf baa ku jira lakiin kuwa hore khilaaf kuma jiro wamaa qusida bihi wixii loola qasdo xifdu اlasli asalka ilaalintiisa asalku waa asalkii midhaha waa geedkii e oo walaa yatakararu aan soo noqnoqonaynin kula sanatin sanad walba wadalika mihaal ka binaa'i اlxiiطaani sida gidaaradii dhismahooda weeye wa xafri nahrin webi qoditaankii weeye webiga waxaa looga jeedaa gacankii gacankaasoo jadiidin cusub in la qodo facala almaaliki ninkii maalig ahaa ayaa shaqadaa lagu leeyahay shaqadii maaliga ay halka ku tilmaamaya wuxuu eh, wax walba oo geedka lagu ilaalinayo asalka waxaa loga jeeda halkan geedkii waxa lagu ilaalinayo oo aan soo noqnoqonaynin sanad walba sida in beertii gidaar lagu wareejiyo xayndaab in gacmo la jeexo oo loo sameeyo keliye iyo gacmo biyuhu ay maraan gacmo cusub gacmaha jira waxaa ilaalinaya ninka caamilka lakiin kuwa cusub ninka maaliga looga baahan yahay waxaasoo dhan waa shaqadii maaliga waxaasoo idin waa shaqadii maalig maaa curfiga ayaa arrinkaa ku dareeray waxaanu masaa'ila culamadu waxay ka qaateen qaacidada ahayd alcaadatu muxakama caadadu waxa wey waa muxakam bimacnaa wax alla wixii dee sharciga uu tilmaamay ee isla markaa uusan xad u samaynin waxaa lagu laabanaya curfiga wuxuu ku yidhi wamaa qusida bihi wax walooba loogu qasday xifdu asli asalki in lagu ilaaliyo waa asalkii midhaha waa geedkiie oo walaa yatakarar aan soo noqnoqonayn kulla sanati sanad walba wadalika miaalka binaal xiaani sida gidaaradii dhismahooda webeeye wa xafri nahrin jadiidin iyo gacan cusub in la qodo facala lmaaliki ninkii maalig ahaa ayaa laga rabaa oo lagu leeyahay wlmusaaqaatu caqdiga musaaqaatku laazimatun caqdi laazima weeye falow haraba alcaamilu ninkii shaqaalaha haddii uu baxsado qabla alfaraaqi intuusan shaqadii dhammaynin ka uu dhammaystiro shaqadii mutabarican asagoo ku samafalaya arrinka baqiya istixqaaqu lcaamili ninkii shaqaalaha ahaa mutaysigiisii uu mutaysanayey ujuurada ama waxa weeye xaqiisi wuu baaqi noqonayaa wa ilaa haddii kale oo uusan dhammaystirin ninkii maalig ahaa ista'jara alxaakimu xaakimkii ayaa usoo kiraysanaya calayhi cala alcaamili aamilka dushiisa usoo kiraysanaya man yutimuhu qof dhammaystiraya shaqadii fain lam yaqdir haddii uusan awoodin qofkii maaliga ahaa cala alxaakimi ay calaa muraajacati alxaakimi xaakimkii inuu u tago oo uu muraajaceeyo falyushhid ha u marageliyo markhaati ha u yeelo cala alinfaaqi inuu bixinayo waxa weeye kharashkii ku baxaya beerta in araada waa haddii uu doono alrujuuca inuu kharashkaa kula laabto ninkii milkaha ee baxsaday wuxuu ku yidhi caqdiga musaaqaadku waa caqdi laazimah cuquudda laazimkaah ayuu ka yahay sida ijaarada ayuu halkaa ka shabahaa qiraadkii oo kale ma aha qiraadkii waxaana soo dhaaftay inuu ahaa caqdi waxaa weeye jaa-is laakiin musaaqaadku ka duwan yahoo waa caqdi laazim ah labada dhinacba laazim uu yahay sida ijaarada oo kale waaya oo lagama bixi karo mar haddii caqdi uu dhaco haddaba ninkii caamiilka ahaa ee shaqaalaha ahaa haddii uu baxsado amaba shaqadii si uun u qaban waayo maalan wuu xanuunsaday ama awoodi kari waayo inuu shaqadii qabto intayna shaqadii dhammaanin ka hor isla markaana ninkii maaliga ahaa uu shaqadii asagu dhammaystiro isagoo arrinkaa ku tabarucaya oo ku samafalaya naftiisu ku qabtay ama xoolihiisu ku bixiyey sidii bay waxa weeye geedkii lagu waraabiyey ku midha dhaliyey marka ayadaa ninkii caamilka ahaa xaqiisii wuu mutaysanaya maxaa ninkan maaliga ahaa ayaa u tabarucoo shaqadii dhammaystira asagoo ku tabarucaya muusan qasadkiisu ahayn ninkan caamilka ah inuu ka goosto xaqiisii waaya taasi waa masalo haddiise ninkii maaliga ahaa shaqadii uusan tabaruc iyo samafal ku dhammaystirin ama shaqadii uusan qabaninba ama la helinba qof ku samafala marka ayada ah ninkii xaakimka ahaa ayuu arintii u gudbinayaa ninkii garsooraha garsoorihii baa dabeetanaa shaqaale u yeelaya beertii dhammaystira shaqadii lagu heshiiyey oo waxa weeye shaqadaana waxaa laga qaadaya xoolaha ninkan caamilka ee baxsaday amaba xanuunsaday xoolihiisa ayaa laga goynaya markuu ku leeyahy mualifku calayhi qofkii caamilka ahaa ayaa la xisaabinayaa ninkaas waxa weeye shaqaalaha ahaa ujuuradiisi iyo mushqaayadiisii haddaba ninkii maaliga ahaa hadduu awoodi kari waayo ninkii xaakimka ahaa inuu ku laabto oo uu ka dhammaysta hawshan maalan xaakimkiibaaba ka fog oo masaafat alcadwa meel fog kaga maqan yahay ama uuba joogaa laakiin markuu u gudbiya hawshii waxbuu ka qaban waaye marka ayada ah waxaa looga baahan yahay in uu markhaati u yeelo kharashka kaga baxaya beertaas waa haddii uu doono inuu ninkii caamilka ah hadhow kula laabto wax alla wixii beertaa kaga baxay intuu ka tegey waxa weye kharash ah dabeetana uu ka jaro faa'iidadiisii ama wixii uu ku lahaa midhaha falow haraba alcaamilu caamilkii haddii uu baxsado qabla alfaraaqi intaysan dhammaanin shaqadii waatamahu lmaaliku ninkii maaliga uu dhammaystira shaqadii mutabarican isagoo ku samafalaya baqiya istixqaaqu alcaamili ninkii shaqaalaha mutaysigu mutaysanayey xaqiisii waa baaqi wailaa haddii kale oo uusan ku tabarucin ninkii maaliga ahaa istaajara alxaakimu xaakimkii ayaa soo kiraysanaya calayhi cala alcaamili caamilkii dushiisa man yutimu qof u dhammaystiraya shaqadii fain lam yaqdir hadduusan awoodin ninkii maaliga ahaa cala alxaakimi ay calaa muraajacat alxaakim xaakimkii inuu ku laabto oo uu arrintan ka dhammaysto falyushid markhaati ha u yeelo cala alinfaaqi bixinta uu bixinaya kharashka beerta ku baxaya in araada haddii uu doono arujuuca inuu kula noqdo ninkii waxa weeye caamilka ahaa walow maata haddii uu dhinto caamilkii beerta ka shaqaynayey oo wakhallafa uu ka tago tarikatan dhaxal hanti uu ka tago atama wuu dhammaystirayaa alwaariu dhexlihiisii alcamala shaqadii minhaa tarikadii uu ka tegey ayuu ka dhammaystiraya walahu waxaa u bannaan sidoo kale ninkii waarifka ahaa an yutima inuu dhammaystiro alcamala shaqadii binafsihi naftiisu ku dhammaystiro asagoobu ka shaqeeyo ama mase bimaalihi maalkiisa uu kaga shaqeeyo qof kale uu u diro beertii wuxuu ku yidhi qofkii caamilka ahaa haddii uu dhinto ayada oo shaqadii ayna dhammaanin isla markaana uu ka tegey xoolo ninkii dhexlayey waaridkiisii qofkii dhexlayey ayaa shaqadii dhammaystiraya tarikadaasna uu ka bixinayaa oo tarikada uu ka tegey ayaa kharashkii beerta lagu dhammaystiraya laga bixinayaa waayahay maxaa yeele waa waajibay qofkii dhaxalsiiyihiisa ahaa marka waxaa laga bixinayaa dhaxalkii uu ka tegey ilan caqdigana waa caqdi laazim ah oo ku fasakhmi mahayo geerida waxa weeye qofka caamilka uu dhintay sidoo kale waxaa u banaa ninkii waaridka ahaa inuu shaqadu asagoo laftirkiisaba dhammaystiro asagoo beertii ka shaqeeyo gacanta oola tago hadduu doonana xoolihiisii kaga shaqeeyo oo qof kale oo shaqaalaha beertu u diro oo asagoo kharashkii uu siiyo dabeetana wixii ka soo baxay beertaas ee faa'iidadii uu ninka kula heshiiyey maaliga ah uu markaa uu la wareego qaato walow maanta haddii uu dhinto shaqaalihii oo khallafa uu ka tago tarikatan xoolo ee dhaxal ah atama alwaaridu ayaa dhammaystiri doona alcamala shaqadii minhaa waxa wey tarikada uu ka tegey walow waxaa u banaan ninkii waaridka ah an yutima inuu dhamaystira alcamala shaqadii binafsihi naftiisu ku dhamaystiro o bimaalihi amaalkiisu ku dhamaystiro walow habata haddii ay sugnaato khiyaanatu caamilin nin shaqaale ah ilayhi waxaa lagu dari doonaa mushrifun mid ilaalinaya fain lam yataxafad hadduusan ku dhowrsanin ninkii caamilka bihi bilmushrifi ilaaliyihi hadduusan ku dhowrsanin istujira waxaa loo kiraysanaya beertii min maali alcaamili shaqaalihii maalkiisi ayaa qof shaqaala laga soo kiraysanayaa waaya wuxuu ku yihi qofkii caamilka beerta ka shaqaynaya hadday sugnaatay inuu khaan yahay beertii uu yani khiyaamaynayo ama shaqadii uusan si fiican u qabanaynin isla markaana taasi ay ku sugnaato qiraalkiisii amaba waxa wey markhaati ay kugu waxaa lagu dari doonaa qof kormeero ah mushri waa qof kormeero ahoo beertii ka ilaalinaya ninkan caamilka ah uu qabsanaya kormeerahaasna waxa wey wuu dul joogaya haddaba uusan ku dhowrsanin ninkaa waxa wey mushrifka ah oo khiyaamada halkii ka sii wato isaga shaqadii waa laga joojinayaa beertiina waa laga wareejinayaa isla markaana waxaa loo kirayn doonaa beertii qof shaqaale ahoo mushqaayadiisina waxaa laga siin doonaa ninkan caamilka ah, maalkiisa maxaa yl isagaa hawshiisii gabay caqdina waa caqdi laazima sidaa ku fasakhi maayo hadhow midhaha soo baxana waxa wuu yeelan doonaa xaqiisii laakiin ninka shaqaalaha beerta dhamaystira shaqadeedii isagaa laga qaadaya wixii kharasha u baahan yahay walow abata hadday sugnaato khiyaanatu caamilin in shaqaalaha khiyaanadii duma ileyh waxaa lagu dari doonaa mushrifun mid ilaaliye oo kormeero ah falam yataxafad bihi haduusan ku dhowrsan ninka mushrifka ustiujara waxaa loo kiraysan doonaa e, qof shaqaalaha min maali lcaamil qofkii shaqaalaha ahaa xoolihiisa ayaa looga kirayn doonaa walow kharaja amaru midhi haday soo baxaan mustaxaqa min lamutafir caamili qofkii shaqaalaha waxaa u sugnaaday cala lmusaaqiin ninkii waxa weye musaaqiga ahaa ee maaligiiba halkan looga jeeda ninkii la waraabtamayay ee maalig ahaa wuxuu ku leeyahay ujratmili ujratulmili ayuu ku yeelan doonaa wuxuu ihi midhihii lagu heshiiyey ee geedkan la waraabinay ka soo baxayey ayaaba soo baxay midho la leeyahay oo ninkan maaliga uusan lahayn cid kalaaba yeelata midhihii waa yahay oo waxay noqdeen maalan midhihii midho uu ninkan dardaarmay maalan markuu sii dhimanayey maaligii ayuu midhihii dardaarmay oo cid kale ayuu midhihii u dardaarmayba waayahay ama geedkii laftirkiisa ayuuban lahaynba geedkii midhihiisaba wuxuu ahaa beer beer uu soo dhacay ayuu u diray qof kale oo shaqaale ah ninkana shaqadii wuu qabtay midhihiina way soo baxeen maxaa la samaynaya markaa qofkii caamilka ahaa wuxuu ku leeyay ninkii musaaqi musaaqi waxa wey waa qofkii beerta iska lahaa uu jiro yani qofkii la heshiiyey musaqiga ah hadda waxaa maalin loo dhi waayey maxaa yel hada beerta asagoo male soo maha musaaqi baa waa ninkii la heshiiyey agtii musaaqaadkula heshiiyey wuxuu ku leeyahy ujrat lmili ushaayadiisi ayuu ku leeyahay ila midhihii baa meesha ka baxay walow kharaja amaru midhi haday soo baxaan mustaxaqa min lamutay farilcaamili caamilkii waxaa u sugnaaday cala musaaqi musaaqi wuxuu ku leeyahay ujrat lmili ujrat lmili ayuu ku leeyahay isagoo kale ama shaqada uu qabtay mushqaayadeedii mid lamid uu ku leeyahay kitaab lijaarai ijaaradii ayuu kitaab yahay alijaarau bikasri alhamzati hamzada lahoos dhigo waa bidamihaana waa la wariyey iyo ujaara labadaba eh ajaarana waa la wariyey waxa weeye waa ismu liljra mushqaayadda kirada ayaa la dhahaa laftirkeeda ijaara dabeetana caqdigii kiraynta ayay kusoo caanbaxday sharcanna waxa weeye caqdun calaa manfacatin maqsuudatin macluumatin qaabilatin lilbadli walibaaxati biciwadin macluum waa tacriif jaamicu maanica waxaa ku jira lix qayd qayd kastana waxaa ka baxaya ixtiraazaat waa caqdi baa lagu yihi heshiis calaa manfacati manfaco ku dhacaya manfacadaasoo maqsuudatin loo qastay manfacadaasoo macluumatin la og yahay manfacadaasoo qaabilatan aqbalaysa lilbadli bixin in la bixin karo walibaaxati banayn biciwadina lagu waxa weeye waxa weeye ku dhacaysa ciwad bedel bedelkaasoo macluuman la og yahay qaydka koobaad waxa wey waa manfaco manfaca lagu yidhi waxaa kaa baxay wixii aan manfaco ahayn cayntii baa kaa baxday caynta beec weeyaan in la wareejiyo qof la siiyo ama laga iibiyo cayn baa taas waxa weeyaan waa ma aha caqdiga ku dhacaya caynta ama beec buu noqon karaa ama hibuu noqon kara ama cuquud kaleu noqon kara lakin ijaara maaha maqsuudda marka lagu yidhina waxaa kaa baxay manfacadii aan loo qasdaynin ee taafi ahayd maala yacnig ahayd sida maalan istiijaari bayaacin calaa kalimati laa tutcib nin waxa weeye dilaal ah in loo kiraysto kelimo yaroo wax ku iibinayo waxba aan dhib keenayn sida noo imaan doonta insha allahu tacaala macluumatin marka lagu yidhina waxaa kaa baxay qiraadka qiraadka iyo jacaalada haddii camalku uu yahay amal camalka jahaaladu yahay camal majhuulah qiraadka yani waxa weeye camal majhuula weeye jacaaladana shaqada la qabanay inta badan waa shaqa majhuula baadifadda marka la yidhi qaabilati lilbadli walibaaxana waxaa kaa baxay manfacadii budciga budciga manfacadiisibaa kaa baxday maxaa yeelay caqdiga budciga ku dhacaya nikaax baa la yidhahdaa ee ijaaro lama yidhaahdo waaya maxaa yeele budcigu ma aqbalo bedli iyo ibaaxo lama banayn karo lamana kirayn karo marka lagu yidhi biciwad in lagu yidhina waxaa kaa baxay haddaysan ciwad uusan jirin waa hibo haddii gurigii qof la dejiyo oo waxaan laga qaada intaasi waa hibo hibatulmanaafic baa la dhaha weliba dardaarankii baa ku baxay wasiyadii manfacadii laisku dardaaro waayo icaaradii baa ku baxday waxaaso dhan baa ku baxay macluumin markuu yidhi ciwad macluumana waxaa ku baxay jacaaladii jacaaladu hadduu camalkeedu macluum yahay lakin ciwadkeedu majhuul yahay taas ayaa ku baxaysa halkan biciwadin macluumin marka la yidhi waxaa asal u ah qabla alijmac qowlka ilahi wuhi fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahuna dumarka hadday idin nuujiyaan awlaadiinii dumarkii waxa wey aad usoo karaysateen arrinkaas ujuuradoodii siiyuu ilahi yidhi iyo xadiidkii saxiixayn ku sugnaa in nabig alay slam uu istoobiyey ninkii toobiyena uu siiyey ujradii siiyey iyo xadiidkii bukhaari uu wariyey in nabiga alay sl slam iyo abubakr sidiq nin ay kiraysteen reer beni dayl ah oo la yidhaha cbdullahi bnu urayqid si uu markaa jidkii u tuso jidkii waxa weeye madiina daliilkoodii weeyaan iyo xadiidkii u nabig uhi alayhi الsalatu wasalaam acطu اlajiira ajrahu qabla an yajifa caraquhu yani qofka shaqaalaha siiya ujradiisa intuusan dhididkiisa qalalin xaajadana way keenaysaa oo waa loo baahan yahay maxaa yeeley qof kasta ma heli karo daabo uu fuulo iyo guri uu dego iyo qof u shaqeeya qof kasta ma heli karo ma milkin karo marka waxaa loo baahnanaya ijaaradii si uu qofka u helo waxyaabaha aan soo tilmaanay waaya arkaan bay leedahay afar ah caaqidaan siiqo ujro iyo manfaco afartaa rugni bay leedahay caaqidaan oo ah muajirkii iyo mustaajirkii siiqadii oo ijaabkii qabuulkii ah ujradii oo ah waxa wey mushqaayadii kirada iyo manfacadii wuxuu ku bilaabay mualifka rukniga koobaad oo ah caaqideynkii wuxuu yihi sharduhumaa labada caaqideyn waxaa shardigoodu yahay ka sida iibiyihii iyo mushtarin iibsadihii labada waxa wey qof ee caqdiga ijaarada gelaya waxaa loo shardiyaa waa muajirkii iyo mustaajirki kareeyihii kareystihie loo shardinaya baaicii mushtarigii kitaab ilbeyc ayay nagu soo dhaaftay waa inay yihiin baaliqayn caaqilin ilaa akhiri shuruud shuruuddiina soo dhaaftay waaya wasiiqatu siiqadii aajartuka waan kaa kireeyey weeye haadaakan o amase akraytuka waan kaa kireeyey o amase mallaktuka waan ku milkisiiyey manaaficahu manaaficdiisii sanatan sanad baan ku milkisiiyey bikada intaasaan kugu milkisiiyo fa yaquulu markaa wuxuu leeyahay qabiltu waan aqbalay oo amase istaajartu waan kiraysay o amase iktaraytu waan kiraysay walasaxu muctamad waxaa weeye incaaqaadu waa inay ku guntamaysay ijaaradii biquulihi odhahdiisa uu yidhi aajartuka waan kaa kiriyey manfacata manfacadeeda wamancuha inay ku reeban tahay ay reeban tahay inuu ku kireeyo biquulihi odhahdiisii bictuka waan kaa iibiyey manfacata manfacadeeda waa yahay halkan wuxuu mualif ku tilmaamaya rukniga labaad waa siiqadii siiqadu iijaab iyo qabuul bay leedahay iijaabkeedu waxaa weye sida inuu dhahoo kale aajartuka haadaa kanaan kaa kireeyey waaya akraytuka iyo aajartuka waa isku macno aw mallaktuka waan ku milki siiyey oo waan ku siiyey manaaficahu manaaficdiisa ilan ijaaradu waa manaafic laysa siinayo oo bedel laisku siinayo sanatan baan ku siiyey sanad eg waa in la xadidaa muddadii bikadaa waa ciwadkii waaya fa yaquulu marka wuxuu leey waa waa qabuulkii qabiltu ama istaajartu ama iktaraytu waan aqbalay ama waan kiraystay istajartu igtaraytun waa isku macno wuxuu ku sida muctamadka ah way ku asaxaysaa ijaaradii in la dhaho aajartuka manfacatahaa yacni manfacata addaari maalan guriga manfacadiisii ayaan kaa kireeyey khilaaf ku jira masaladan muxuu khilaaf ugu jiraa maxaa yeelay qowlka khilaafu اlasax wuxuu leeyahay war waxaa la kiraynaya manfaco meahe waa guriga manfacadu waa taabic waaya maxaa yele manfacadu manfaco ma leh markaad leedahay waxaan kaa kiriyey manfacada ijaarada laftirkeedaaba ah manfacadii ku dhacaysa marka in la dhaho manfacadii baan kaa kiriyey manfacada manfacadeedan kaa kiriya noqonaysa marka hadal macno leh ma aha calaa kulli xaal taasi way asaxaysaa sida muctamadka ah waayahay marka manfacada sheegitaankeed wuxuu noqonaya min baabi ta'kiidun waxay la midtahay sidaasagoo dhoo kale gurigan cayntiisaan kaa kareeyey ila waa la iibinaya waa un cayne eh. laakiin waxaa reeban inuu dhaho bictuka manfacatahaa yacni gurigan manfacadiisa ayaan kaa iibiyey taas ma banaano maxaa yeelay lafdiga beecu iibintu waxaa loo dejiyey in acyaanta lagu milkiyo lagu hantiyo shayga cayntiisa marka manaaficda looma isticmaali karo sidaan beecaba lafdiga ijaarada lagu isticmaali karin waayahay wuxuu ku yidhi wahiya ijaaradii qismaani laba qaybood weeye waaridatun mid ku arooraysa calaa caynin cayn wadalika miaalka ijaarati alcaqaari caqaarta kiradeedii weeye wadaabatin iyo daabo ka ijaarati alcaqaari hantidii maguurtadaha kiraynteedii weeye wadaabatin iyo daabo kiraynteedii weeye aw amase shaksin shaksi daabada iyo shaksigaasoo mucayanayni la cayimay wa cala adimati waijaaratu ijaaro waaridatun kusoo arooraysa cala adimati dimadii wadalika miaalka istiijaari daabatin daaba kiraysigeed weeye daabadaasoo mawsuufatin la tilmaamay oo bian yulzima inuu ku laazimiyo weebeeye dimatahu dimadiisa khiyaadatan tolmo mara la tolayo amamase binaaan dhismo waayahay laba qaybood bay si guuda uqaybsantaa ijaarata cayn iyo ijaaratu dima ijaaratu cayn iyo ijaaratu dima mid kastana axkaam bay leedahay shuruud bay leedahay waxyaaba badan bay kukala duwan yihin mualifka asaga kugu tilmaami doono meelo mutafariq ah ayuu kugu tilmaami doona farqiga udhexeeya ijaarat alcayn caynta marka la kiraynayo macnaheeda waxaa weeye caqaar hanti ma guurto ah oo mucayana in la kireeyo guriganaan kaa kireeyey haddaba guriga waa xadiday gurigan ayaan kaa kireeyey daabadan aan kaa kireeyey gaarigan aan kaa kireeyey gaarigu xadiday wuu qeexan yahay waa la arkaa meeshii buu yaallaa kaasi waa ijaarat cayn shaksigan qofkan ayaan kaa kireeyey inuu kuu shaqeeyo ama adaanku kiraystay inaad shaqadan ii qabato shaks mucayan ah ama daaba mucayana ah, ama caqaar mucayana ah, adoo shay mucayan ayaa la kiraynaya oo shaygii meeshuu yaallo o la xadidayo kaas waa ijaaratu cayn waaya nooca labaad waxa ijaaratu dhimma ijaaratu dhimma cayntii lama xadido dhihin waxaan aan kaa karayn lama dhihin ee waxaa la yidhi un maalan waxaad iga karaysaa guri caynkaas iyo caynkaas shay aan meesha oolin oo tilmaan lagu qeexayo weeyaan tilmaan lagu qeexaya sida salamkii bay shabahdaa salamkii ayay shabahdaa salam almanaafic baa la dhahaa marka waxaa leeyahay guri waxaad iga karaysaa sifadiisu tahay caynkaas iyo caynkaas shirkad guryaha karaysaad u imanaysa marka waxaan doonaya waad leedahay guri shan maqsin ah oo daaral gaarigal leh oo kada kada kada inaad iga karaysaan oo intaad iga karaysan waaya sida baa lagu heshiinaya dabeetana guryihii shirkaddu haysay bay eegeysaa guri ka mid ayay qofka ku wareejinaysaa ama shirkad gawaarida karaysa u imaanaysa waa leeda waxaan doonayaa gaari noocaas ah oo caynkaasa ah oo kada kada kada sifaadkiisa sheegaysa gaarigii inaad iga karaysaan muddo intaa dhan intaan iga karaysaan waayahay sidii baa lagu heshiinaya dabeetana gaarihis muwaasafaadkii leh unbaa laga rabaa shirkadda inay keento meeshuu doonaba ha laga keene marka cayn mucayana jaaada kuma dhicin dimay ku dhacday dimbay ku dhacday taasi waa ijaaratu adima ijaaratu adima waxaa soo gelaya nin khayaad ah oo dharka tola dawaarle ah inaad u timaaddo oo dhahdo waxaan kaa rabaa inaad mare ii tosho waaya ama nin guryaha dhisa inaad u timaaddo oo dhahdo waxaan kaa doonayaa guri inaad dhisto maxaa yeelay waxa wey markan ayada ah waxa wey camalkii dimadiisa qofkan lagu yeelanaya qofkan dimadiisa lagu yeelanaya adi waxaa dalbatay on shaqo mucayan lagu qabta soo ama ninkan khayaadka laftirkiisa ha tolo lo fiirso ama qof kale ha diro adu muhim muhiimadaadu waxa wey shaqadaa in laga qabtaan kaa doonaya maradaa in laii tolo gurigaa in laii dhiso ama qofkan ha laftirkiisa ama qof kale ha u diro muhiimaddu waxa wey in shaqadii la qabto marka taas waxay noqonaysaa ijaaratu dhimma wahiya ijaaradii qismaani laba qaybood weeye waaridatun mid kusoo arooraysa calaa caynin caynka wadalika midaalka ijaarat alcaqaari caqaarka kiradiisii weeye ama kirayntiisii wa daabatin iyo daabadii daabadii waxa weeye neefki aw mase shaksin shaksi mucayaniin oo la cayimay mucayaniinu waxa wey waa taniya waxay u laabanaysaa daabada iyo shaksiga waxaa la yihi mualifka wax ka ficnaan lahayd maadaama aw uu isticmaalay inuu dhaho mucayan oo markaa uu u celiyo un shaksiga laakiin wax dhiba male mualifka wuxuu doonayaa inuu tilmaamo waxaan la kiraynayo inuu mucayan yahay saas ijaaratu cayn ku noqonaysaa وعلى الذمة وإجارة إجارة واردة كسو أروريس على الذمة ذمدي وذلك مثال كاستئجار دابة دابة كريسي ودابة سو موصوفة لتلمامي وبأن يلزم إنه كل لازمية وبي إجارة الذمة ذمته قف كان ذمدي سينو كواجبيو خيادة طلمو أو مس بناء اسمه معنى وحولي أريد وحن كادونيا إن الشقة إيه قبطة اسمها أه أما ama oon dimmadaada ku waajibinaya inaad ii qabato marada tulitaankeeda ama dhismaha markaa shaqadii waxay ku dhacday dimadii ku dhacday suu malifku inoo sheegay an yulzima dimata walow qaala haddiise uu dhaho istaajartuka waxaan kuu kiraystay litacmala lii inaad aniga qabato kada arrinkaas faijaaratu caynin taasi waa ijaaratu cayn wa qiila waxaa la dimatin wa ijaaratu dima hadda qaabkan siiqada u dhacday ayaa waxaa khilaaf ku jira ama ijaaratu caynba mise waa ijaaratu dima midba dhinacu ka shabaha qowlka muctamadka wuxuu leeyahay haddii uu qofkii ku dhaho qof kale waxaan kuu kiraystay inaad shaqadan ii qabato maalan qof wuxuu ihi wastaad ah waxaan kuu kiraystay inaad gidaarkan ii dhisto istajartuka adaan ku kiraystay buui litacmala lii kada inaad shaqada ii qabato markaa ma ijaaratu caynba mise waa ijaaratu dima waa ijaaratu cayn maxaa yeeley qofkii waa la xadiday waxa adigaan ku kiraystay inaad shaqadan ii qabato marka waa ijaaratu cayn qofkii baad kiraysatay qof kale kuma diri karo laakiin khilaafu asax wuxuu leeyahay waa ijaaratu dima oo xagga macnahaan ka eegeyna maxaa yele ninka wuxuu doonayaa shaqada in la qabto hadhow qofkan hakula khiaabo oo dho adigaan ku kiraystay lakiin maqsuudkiisu waxa gidaarka in la dhiso walidalika qofkana isaguna shaqada uu qaban kara qof kalena u diri karaa lakiin sida saxiixa ah waxa weeyaan waa ijaaratu cayn maxaa yeele waa lagula khiaabay qofka waa istajartuka adaan ku kiraystay tan way tii aan soo tilmaanay ahayd khiyaado inuu qof ka dalbo taa kumuuna khiaabin muna dhihin waan ku kiraystay si aad maradan igu tosho ama dhismaan igu samayso musa dhihin wuxuu ihi dimadaada ayaan ku laazimiyey waxaan doonayaa in shaqadaa laga qabto marka dimadiisii ku laazimiyey musa dhihin adaan ku kiraystay musa dhihin marka kaasi waa ijaaratu dhima walow qaal haduu dho istaajatku waan ku kiraystay litacmala lii saad igu qabato kada shaqada ad igu qabato faijaaratu cayn taasi wa ijaaratu cayn waqiila waxaa lee dimatin wa ijaaratu dima wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fii ijaarati dimati ijaaradii dimada waxaa loo shardiyaa tasliimu ujrata mushqaayadii in la bixiyo fi lmajlisi halkii goobtii caqdigu ku dhacay in lagu bixiyo waayahay wa ijaaratu lcayni ijaaradii cayntana laa yushtaradu lama shardiyo dalika arrinkaa fiihaa dhexdeeda laguma shardiyo wayajuusu waxaa bannaan fiihaa ijaaradii dhexdeeda waxaa ku bannaan altacjiilu in la dedejiyo ujradii wata'jiilu in dib loo dhigo labada way ku bannaantay waa in kaanad hadday tahay ujradii fi dimati dimadii mid ku sugan waidaa uliqat haddii la ilaaqo ujradii tacajalad way soo degdegaysaa wain kaanat mucayanatan mid cayiman hadday tahayna mulikat fi lxaali isla markaaba waa la milkinayaa halkan wuxuu ku tilmaamay mualifku waxyaabahay ku kala duwan yihiin ijaaradii caynta iyo ijaaradii dimada shuruud ijaarada dimada ay leedahay jirta oon loo shardinayn ijaarada caynta iyo cagsi waaya wuxuu ku uhi ijaarada dimada waxaa loo shardiyaa ujradii mushqaayadii kiradii in lagu bixiyo goobtii caqdigu uu ka dhacay hadda dada maalan waxaan doonayaa in aad iga kiraysaan guri caynkaas iyo caynkaas ah oo caqdiga heshiiska u dhaco in hootayada kala qorto waa inaad lacagtii shubtaan ma banaan inaad dhado gurigii markaad igu soo wareejisaan ayuun baan hee bixinayaa kiradii sidoo kale haddii aad gaari kiraysato oo aad ijaaratu dima ku kirayso bisifa tilmaamaad ku kiraysa waxaad doonayaabaa tidhi gaari sifadiisu caynkaas iyo caynkaas tahay inaad iga kiraysaan caqdigii baa lagu heshiiyey waa la kala qortay lacagtii waa inaad meesha ku bixisaa lama tegi kartid lacagtii oo ma dhigi kartid markaan gaariga igu soo wareejisaan baan lacagtii bixinaya waaya laakiin ijaarat alcayn arkaa lama shardiyo oo haddaad cayn aad kiraystoda gaarigan iga kiree shardi ma aha inaad lacagtii meesha ku bixiso caqdigu ku dhacay dib waad ka bixin kartaa lacagtii haddaad gurigan iga kiree ya shardi maa inaad majlisi ku bixisa lacagtii eh dib waad ka bixin kartaa maxaa loo kala qaaday labadii ijaaro oo ijaarata dibban loo shardiyey in lacagtii majlis lagu bixiyo ijaaratulcayna aan loo shardinin maxaa yeelay ijaaratu dhimma waxa weeye shaygii ijaarada ku dhacaysay waaba dayn soo maha dimada ku sugan marka waa slm manaafic waa slm manaaficda ku dhacaya marka waxay shabahaa slmki slmkana waxaana soo dhaaftay raasamaalka slmka in lagu bixinaya maxay majliska si uusan u noqonin baycu dayni bidayn soo maha ama baycu kaali bilkaali tanna waa la mid ijaarata dima shaygii la keraynayey waa la tilmaamay sifaa lagu dabdiyey laakiin meesha ma yaallo guri caynkaasi caynkaasaan doonaya gaari caynkaasi caynka haddaba gurigii gaarigii meesha ma yaallaan waad fahamta soo maha ma xadidno ma qeexno saa darteed lacagta in la hormariya si qararkii jahalada islu badan ama ijaarat lcayn waxa weeye shaygii la kiraynaya meesha yaallo xadidan marka yad waxay shabahdaa beyc beyc ayay shabahdaa marka shardi ma aha in lacagtii meesha lagu bixiya sida beycaba ayna shardi ahayn in lacagtii shaygaad iibsatay inaad hormariso waayahay haddaba ijaarat alcayn looma shardiyo in lacagtii la hormariyo waxaa banaan lacagtii in la hormariyo in dib loo dhigo tajiil iyo tajiil hormarin iyo waxa wey dibudhigin labadaba way ku banaan tahay ijaaraة اlcayn waaya waa haddii ujradu ay ku sugan tahay dimadii ay ku suganta ujradu hadday dimada ku sugan tahay oo ujradii aan la soo bandhigin o dhaho intaasaan ku heshiinay laakiin lacagtii aan banaanka lasoo dhigin oo aan lagu soo bandhigin caqdiga waana la hormarin karaa calacagtii oo hadda la bixin kara majliska lagu bixin karaa dibna waa loo dhigi karaa oo qofku markuu doono ayuu lacagtii kirada keeni karaa guriga waa haddii ijaaradu ay tahay ijaaratuulcayn laakiin haddii ijaaradu ujradu aysan dimada ku jirinee majliskiiba lagu soo bandhigan oo lacagtan aan kaaga kiraystay guriga ama gaarihii kaaga kiraystay dee markaa tacajala yani markaa waa meesha lagu bixiya wey haddii la ilaaqa ka waran oo tacjiil iyo ta'jiil midna aan la sheegin horumarin iyo dibudhigid midna aan la sheegin maxay noqonaysaa ujradii way soo degdegaysaa waa mucajal sida beeca baa soo dhaaftay beeca waxaana soo dhaaftay amanka haddii aan la sheegin xilliga la bixinayo shaygaad iibsanaysa waa la hormarinaya majliskii baa lagu bixinaya ijaaratlcaynna waa la mid oo ayadna haddii aan ujradii la sheegin la hormarinayo dib laga bixinayo waa deg oo markaasa la bixinaya hadday ujradu ay mucayan tahay oo majliski lagu soo bandhigana saan tilmaanay mulikat fi lxaal markii waa la milkinaya waa in lagu mar tidhi lacagtan aan kaa kiraystay gurigii ku wareejisaa ninkii waxa wey guriga iska lahaa si uu lacagtii u guddoomo markiiba uu milkinayaa laakiin milkigiisu waxay dhaheen culammadu waa milki waxa weeye muraaca ah bimacnaa waa lala soconayaa oo mar walba oo qayb waktigii muddadii lagu heshiiyey kirada qayb ka mida ah ay tagto oo hantidii la kiraynaya nabad qabto bad qabto waxaa soo caddaanaysa in intii qaabishanayd ee kirada ah qofkan uu milkiyey waat soma maalan guriga waxaa loo kaleeyey saddex boqol oo dollar muddo bil ahna waa lagu heshiiyey soo ma lacagtii waa la shubay taa macnaheeda waxaa weeye ninkan lacagtii wuu milkinaya horta laakiin waa milki lagu tixgelinaya muddadii iyo waxaa laisku eegayaa inta qofkan guriga ku jiray haddii gurigii uu bad qabo toban cisho ku jira maalan gurigii ama maalin walba guriga kamida ninkan uu kiradii guriga ku jiray ama uusan deginba lakiin gurigu bad qabo uu diyaar yahay waxa wey intii qaabishanayd maalintaas ama maalmaha wuu milkinaya qofki hadduu toban cisho ku jira maalan boqol dolar wuu milkinaya hadduu labaatan cisho laba boqoloo dolar haddii soddonkii cisho saddexda boqol dolar saas ku milkinaya laakiin maalan hadday dhacdo waxaa see loo leeyahay ayada oo muddadayna dhammaanin haddii gurigiiba uu dumo ka war ama la dhaco ama waxa weye si kale uun guriga adugu intifaaciisa suuroobi waayo lacagti la soo celiya intii tagtay way tagtay lakin wixii daba waa la soo saas way markuu leeyahay mulkan muraaca taas weli waxaa aad loogu bahnaanayaa cuquudda tawiilu اljal ah muddooyinka dhaadheer guryaha kala karaysto sida guryaha cimaaraadka dhismayaasha ganacsiga wixii la midka ah ee sano toban sano kala karaysto iyo meheradaha lacagtiina la hormariyo la shubo waxaa dhici karta in gurigi intaas usan joogin baba dhici karta inu cilad ku timaado gurigii diidaysa in la intifaacsado ayaa dhici karta marka lacagti waa la soo celinaya wixii hadhay muddadii ijaarada waa in la soo celiya wuxuu ihi wayushtaradu waxaa la shardiyaa fi ijaarati dimati ijaarada dimada waxaa loo shardiyaa tasliimu ujrati ujrada in lagu dhiibo fi lmajlisi goobti waijaarat lcayni ijaaratu ijaarada cayntana laa yushtaradu fiiha dalika arrinkaa looma shardiyo laa yusharadu dalika fiiha arrinkaa looma shardiyo macnaha in lacagtii goobta lagu dhiibo wayajuusu waxaa ku bannaan fiiha damiirka waxaad u celinaysaa ijaarada caynta atacjiilu in la dedejiyo ujradii watajiilu in dib loo dhigo labada way banaan tahay waase goormo waa in kaanad hadday tahay ujradii fi dimati dimada mid ku sugan waidaa uliqa haddii la iska ilaaqo ijaaradii caynta oo tacjiil iyo tajiil midna aan la sheegin tacajalad way soo degdegaysaa ujradii oo markaasaa la bixinaya wain kaanad hadday tahay ujradii mucayanatan mid lasoo bandhigay oo caqdigii lagu soo bandhigay mulikat waa la milkinaya fi lxaali isla kolkiiba wallahu tacaala aclam sal allah waslm ala nabiyina mxamed